bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacdu in sha allahu tacala waxaan halkan ka bilaabaynaa kitaabka la yiraahdo sullamu alwusuul ilaa cilmi alusuul fii tawxiid illahi wa itibaaci arasuul sala allahu alayhi waalihi wasalam uu leeyahay xaafid ibnu axmed alxakamiyu raximahu llahu tacaala kitaabku mawduuca uu ku saabsan yahay waa mawduuc caqiidada towxiidka ayuu ka hadlaa sida ka muuqato iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu salaam raacitaankeeda uu ka hadlo waxaa iskale kitaabka mu-alifkiisa waxaa la yiraahdaa xaafid waa magac ma ahan nisba ma ahan hadda laqab ma aha xaafid xaafid ibnu axmed ibni cali alxakami nisbe wuxuu ku abtirsadaa alxakam ibnu sacad ayuu ku abtirsadaa waana qabiilo min bani kamida min bani madxij min bani madxij qabiilo kamida ayuu eh, laf kamida weeyaan qoladaasuu marka ku abtirsadaa ninkaa odaga alxakam ibnu sacd nasabkiisa korana waxa uu galaa qaxdaan waa qaxdaaniyiinta raggan marka asalkooda yemanta uu ahay weeyaan sheekha wuxuu dhashay xaafid sanadku markuu ahaa kun saddex boqol afartan iyo labadii oo ku aadanayd kun sagaal boqol afar iyo labaatankii wuxuu ku dhashay qaryo ama magaalo tuulo lagu magacaabo asalaam ee markaa raacsanayd madiinat lmadaaya ee dhacdo koonfurta dhacdo koonfur bari ee dhulkaan hadda sacuudiga la yirahdo ama almamlaka alcarabiya sacuudiya la yirahdo ayb waana gobolkan hadda jaysan la yirahdo ayuu asalkiisi hore magaaladiisaas madaayada waxay ku waxay dhacdaa ama ay hoos timaadaa jaysan kadib wuxuu u wareegay sheekhu waalidkiis isagoo la socdoo la jiro magaalo ama qaryo la yidhaahdo aljaadic ee raacsan magaalo magaalo la yidhahdo saamiqa ah, ee isla mandiqadaas jaysaan ah ayuu u wareegay markii dambe intuusan qaan gaarin ka horna wuxuu raaci jiray ariga oo waalidkiisa u raaci jiray oo markaas tarwada ama yani hantida ay dadku haystaan arigaas uusan ka badnayn qur-aanka ayuu xifdiyey labaiyo toban sano intuusa gaarin ka hor ayuu qur-aanka xifdiyey farta iyo akhriska iyo waxyaabahaasoo oo dhanna aad ayuu u bartay sanadkii kun saddex boqol konton iyo sideedii bilowgiisii sheekhu waxa uu waxaa najdi kaga yimid sheekh la yidhaha cabdalla cabdullaahi bni moxamed alqarcaawi ee dacwada dhulkaas jaysaan oo dhan aada uga faafiyey nadarna ku galay dhulkaas jaysaan la yidhaahdo meel kamida inuusan ka tegin ilaa in yacni meel kamida inuunan ka tegin ilaa inuu dacwada tawxiidka gaarsiiyo mooyaane sheekhaas marka qarcaawi alqarcaawi ee isaguna aada yacni u himada badnay ayaa wuxuu kasoo galay dhulka najdi layraa ayuu kasoo galay waa riyaad iyo dhulkaas meelahaas xaggaas kore waayo meeshaa markuu kasoo galay ee uu soo galay dhulkii jaysaan iyo meelahaas marka waxaa suuragal u noqotay xaafid alxakami inuu sheekhaas la kulmo suuragal uma aysan ahayn markii hore meelaha labada meelood ay kala joogeen kala fogaan ay kala fog yihiin darteed marka isaga iyo walaalkiis ayaa waraaqo u diray waxayna ka codsadeen in ay sheekhu kutub iyo wax usoo diro si ay kutubtaa u daalaxdaan oo ay wax uga fahmaan sheekhii marka kutubna waa usoo diray isagana waaba u yimidba isaga ayaa lugihiisa ugu yimid sheekh cabdullaahi ibni maxamed alqarcaawi ayaa yimid markii uu muddo ay la joogeen oo wax u akrinayeyna waxa uu arkay daakirada iyo yani dakaaga yani firfircoonida xaafid ku jirta ayuu arkay markaas ayuu si gaara aad iyo aad u ugu faa'iideeyey waana sheekhii uu aada uga faa'iideystay xaafid raximahullah markuu iyo toban jir ahaa xaafid xakami sheekh cabdullaahi ibn maxamed alqarcaawi wuxuu ka codsaday ardaygiisa xaafid xaafid ayaa laga codsanaya wuxuu ka codsaday in uu tiriyo tix gabay ah oo ku saabsan caqiidada ku saabsan ama tawxiidka tixdan ayuu marka tiriyey sullam alwusuul ilaa cilmi alusuul layiraha ayuu tiriyey nacam meeshana wuu ku ishaarayaa oo waxa uu leeyahay sa'alanii iyaahu man laa budda lii min imtithaali su'ulihi lmumtathal saas ayuu dhihi doonaa qof marka inaan warkiisa aanan inaan fartoobo maahan aanan ka hari karin ayaa su aalay buu yidhi in aan yeelo sidaa inaan yeelo marka oo aan faa'iidaysto oo aan yacni nadmigaas ama tixdaas in aan tiriyo ayuu su aalay markii dambena waa yeelay oo wuu tiriyey gabaygaanna sidaa ayuu ku yimid sheekhu marka oo gabayga gabaygan oo tirinayana wuxuu ahaa sagaal iyo toban jir ayay da-diisu ahayd waxaad garanay marka yacni cilmiga sheekha iyo yacni aftahanimadiisa ilaahay siiye subxaanahu watacaala iyo dacwo eh, iyo sheekhiisa sida uu ula dadaalayo ardaygan markii uu ka arkay najaabada iyo wanaaggaas eh, isagiina marka uu soo saaray cilmigan weliba cilmi oo u qoray keliya ma ahane waa cilmi ou gabay ku muujiyey marka waxaad garanaya in cilmi uu aada uga daadegay inuu yahay cilmigan tawxiidka marka eh, badanaana sheekhan xaafid mualafaadkiis waxay u badan yihiin mualafaad eh, gabay ah ayay u wada badan yihiin sida badan wuxuu dhintay xaafid xakami kun saddex boqol toddobaatan iyo toddobadii oo ku aadanayd kun sagaal boqol kontan iyo sideeddii meelahaas eh, marka wuxuu macnaheedu taas marka macnaheedu waxaa weeyaan waxa uu dow dhashay kun saddex boqol afartan iyo labadii kun saddex boqol toddobaatan iyo toddobadiina uu dhintay soddon iyo shan sano ayuu ku dhintay oo da marka marka la fiiriyo aada u yar laakiin cilmi cimri cumri aada u barakoobay oo ummadii maanta ka dambeyseen annaga kamidnaha aansaan uga faa'iideysanayno cumrigiisuna oo soddon iyo shantaa oo ahaa waxaad garanaya marka in ilaahay subxaana watacaala cumriga u barakeeyey sheekhu wuxuu ahaa qof aada iyo aada waqtigiisa u muraaqabeeyo oo waqtigiisa wuxuu ku ilaalin jiray qur-aan akhris cibaado cilmi majliskiisa ou fadhiyana wuxuu ahaan jiray fadhi cilmi iyo fadhi wax lagu mudaakareeyo oo wax laysdhaafsado culum lays dhaafsado ayuu ahaa marka xajka ayuu soo xajiyey kun saddex boqol toddobaatan iyo toddobadii markuu soo laabtay eh, sanadkaa uu soo laabtay isla bisha dilxija ee ugu dambaysa bilaha islaamkaba ayaa la oofsaday oo uu dhintay maka ayuu ku dhintay kutubta uu leeyahay aaday u fara badan yihiin eh, kanaa kamid a oo nadmiga ah waxaa kamid a aclaamu sunnati almanshuura oo asagana caqiide ah su-aal iyo jawaab qaab su-aal iyo jawaab oo u sameeyey kitaabkan oo nadmigan sullamka laftirkiisa sheekhu waa sharxay lqabuul ayuu ku sharxay sharx sullami lwusuul waana kitaab laba msharx dheer ayuu saaray oo laba mujalad oo adilada iyo culummada aqwaashooda iyo oo ku sheego usuululfiqiga kutub ayuu nadmi ayuu kuleeyahay fiqhiga sidoo kale nadmi ayuu kuleeyahay xataa aadaabta iyo yacni akhlaaqiyaadka iyo dalabulcilmiga dardaaran oo dardaarmayo waxaasoo dhan marka iyadoo gabayo ah ayuu badanaa nadmi iyagoo ah ayuu alifay duriyadiisa sheekhuna waxay ahaayeen duriye waxaa kasoo baxday ama owlaad wuxuu dhalay cilmiga iyo cilmiga aan ka dhex bixin oo qaarkood ilmihiisa iyo kuwa uu awow u yahay ayaa weli waxay ku dhex jiraan cilmiga un ku dhex jiro oo dacwadii iyo cilmigii ka dhex muuqdo marka salaax ayaa yani reer fiican ayuu ahaa sheekh eh, raximah llahu tacaala isaga iyo duriyadiisaba ayaa ku dhex jiray waktigaa marka sheekha waa la oofsaday marka tarjamada sheekha inahaasaan uga gaabsanaynaa oo wiilkiisa ayaa tarjamo dheer ka qoray aabihiisa waxyaabaha uu alifay iyo sida uu ahaan jiray iyo waxyaabaha ka qoray halkaasaan uga tegeynaa ama kitaabka kitaabka waxaa layihaha sulam alwusuul ilaa cilmi lusuul cilmiga uu ka hadlayana de waa cilmu usuulidiin waxa la yiraahdo bimacnaa cilmi cilmu alcaqiida ayuu ka hadlayaa cilmiga caqiidadana cilmi aada u weyn weeyaan maxaa yeeley cilmiga sharafulcilmi cilmiga sharafkiisa wuxuu ku xiran yahay bisharafi macluumihi waxaa la ogaanayo axadka la ogaanayo ama waxa wax laga ogaanayo sharafta ee uu leeyahay ayaa cilmigan sharaftiisu intaasay tahay marka cilmigan caqiidada maadaama uu yahay cilmi tawxiid ee ku tacaluqa allah subxaanahu watacaala allana uu yahay koonka midka abuuray ee dadka yani dadka u naxariisto ee kuwaleh asmaa wanaagsan leh ee tilmaamo wanaagsan leh ee cibaadada keligiisa istaahilo ee calamadaas weyn leh iyo weynaantaa leh allaha subxaanahu wa watacaala ayuu ka hadlayaa cilmigan marka allah subxaanahu tacaala wixii ka hadlaya wax weyn waay iyaguna nacam waxaa kaloo cilmigan weynaantiisa ah, ku garanayo ama ku tusaayo waxa ugu horeeya qofka laga rabo inuu barto waay sida uu sheekhana sheegi doono allana subxaana watacaala uu tilmaamo faclam annahu laa ilaaha ila allah tawxiidka marka in la ogaado la barto waa awal waajib qofkafuqahadii hore qaarkoodna waxay ku magacaabi jireen cilmigan cilmu tawxiid cilmu ah, sunna sunnana waa ku sheegi jireen walidaalika waxaa arkaysaa kutub fara badan oo asunna la yiraa oo caqaa'idkana ka hadlo sida asunna lilkhalaal asuna licabdillahi bn imaam axmed wahaakada nacam asunna lilimaam atabaraani asunna liabisheikh alasbahani waa badan yihiin kutubaha asunna ku magacaaban nacam waxa ayna ka waramaan wax kalemaha caqaa'id bay ka hadlaan inkastoo sunnada nabiga sala allahu aleyh ali wasalam ay ka caamsan tahay caqiido oo isugu jirta caqiidadii iyo cibaadaadkii iyo akhlaaqiyaadkii iyo raqaa'iqdii iyo haddana maca dalika caqiidadu waa qeybta ugu weyn waay haddii iyada la waayana waxba aanay dhismaynin waana aasaaska saa darteed marka ayaa sunnadii nebigaba waxay ka dhigeen caqaa'iday ka dhigeen oo qofkay caqiidadii ka wareertada sunno kuma taagno marka sunnada marka magacaana waa ku magacaabaan culimadii hore qaarna waxaa laga sheegay alfiqhu alakbar inay dhihi jireen fiqhigii weynaa maxaa yeele fahamka weyn male inaad alla aad aada ogaato ood barato barashada ilaahay la baranayo subxaana wa watacaalana waa mid ay ka dhalanayso yacni in alla sida saxdaa loo caabudo waa ogtihin allah subxaana wa watacaala wuxuu leeyahay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa alla ka cabsada subxaana wa watacaala addoommadiisa kuwa culimada ah. culimadaa ka cabsataan ayay alla ka cabsadaan marka culimadana ibnu cabaas iyo waxaa laga wariyey tafsiirka inuu yiri aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kuli shayin qadiir kuwa og inuu alla subxaanahu watacaala wax walba awoodo ee alla awooddiisu badan tahay kuwaas waayo ayuu yidhi culimada aayaddan ay sheegayso in allaha calaa kulli shayin qadiir waa caqaa'idkii iyo alla wax alla ka hadlayo qofka inta uu ka yaqaano tilmaamihii ilaahay subxaana watacaala iyo cabsidiisu ay la ekaanaya ilaahay subxaana watacaala uu ka cabsado ee inta uu ka jaahil yahayna ayaa macaasidiisu ay la ekaanaysaa ile macaasidu asalkeedu waxay ka dhalataa waa jahli un alle laga jaahil yahay sidaa darteedu ilahay yiri inama tawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaalatin xaalada qofka uu wax og yahay ee uu wax fahamsan yahay waxa weeyaan macrifadaas waxay ka celinaysaa inuu waxaan ku dhiirado waxa uu keenaya haddii aad aragto qofka inuu dembi ku dhex jiro waxaa weyaan cadamadii ilaahi subxaana watacaala sidii ay ahayd ee la rabay inay u ahaato qalbigiisa ku ahaato ayaan ku dhamaystirnayn taasaa marka keenayso walidaalika firaqa mm, eh, caqaa ka dhumay oo tilmaamaha ilaahay aan aqoonin yacni inay alle ku dhiiradaan iyo waa u sahlan tahay nacam waana wax aada arkaysaa sideedaba nacam oo lama weyno xataa wax diinta looga baxo inuu ku hadlo iyo wax diinta looga baxo inuu ficil ahaan u sameeyo iyo lamaba weynaba sababto amaba ah yaqaanba alla subxaanahu watacaala nacam marka cilmigan eh, taasaa marka muhiimkiisa u yahay cilmigan istimdaadkiisa iyo meesha uu ka yimaado waa eh, laga qaatay caqiidada waa kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnada u asal ah weliba sunnada saxiixa ah ayaa u asal ah waana meel ay kaga duwan yihiin culimada ahlu sunnada waxay kaga duwan yihiin meeshaas dadka ahlu bidcada ah ahlu bidcada cilmu alcaqiida ama cilmu tawxiid ayaga waxay u yaqaanaan cilmu lkalaam waxaana laga qaataa bay leeyihiin caqliga adila caqliya laga qaataa sida kutubtooda ku cad sifaad sifaat madaaxiftiisana aan ku arki doono Eh, baynamaa ahlu sunnadana ay ayagu cilmigan istimdaadkiisa waxaa weye kitaabka iyo sunnada caqligu waa aalad un keliya lagu fahmaya kitaabka iyo sunnada ee asalka waxaa ah kitaabka iyo sunnada nebiga sala allahu alay ali wasalam ee saxiixa ah marka cilmiga samaradiisa cilmigan waa maxay samaratu hada alcilmi waxaa weye waa midaan sheegeynay oo qofkii inuu sacaada fi daareyn adduun iyo aakhira inuu ku liibaano rabbigii eh, abuurtay ayuu baranaa dabadeedna inuu caabudo ayaa u sahlanaanayso waxyaabahaas dhan marka waa cilmigan yani eh, mawduuca uu taabanayo iyo tamaradiisa iyo yani iyo waxyaabaha la xiriiro weyaan amaa cilmigan taliifkiisa iyo alifaadiisa waagii hore waxaa weyaan asxaabu rasuulillahi de nabigaa dhex joogay sala allahu aleyh ali wasalama qur-aankana waa ka fahmayeen caqaa'ida ka buuxa qur-aanka caqaa'idka waa ka buuxaa bal saddex meelooda meel alla akhbaar alla ka warramaysa iyo caqaa'idka ka warramaysa waayo qur-aankii sunnadii nebiga ayaa u bayaaninayay sala allahu caleyh waali wasalama in marka kitaabo gaara looga alifo ama yacni firaq la radiyo yacni waxaa weeyaan baahi looma qabin sababto amaba ah jooginba markaas firaqda xilligii nebiga sala allahu aleyh waali wasalama yacni haddii qof qof ayaga un kamida oo dadka kamida oo inxiraafsan haddii uu jirayna nebigaaba dadkii u bayaankiisa ay kaga daawoobayeen laakiin markii dambe oo cahdigii saxaabada aakhirkiisa ayaa khawaarijtu ay soo baxday shiicadu ay yimaadeen <coughs> qadariyadu ay timid cahdu awaakhiri saxaaba saxaabada aakhirki markii waqtigoodii xilliga ugu dambeeyey timid wahaakada bidcadii markaas cahdu taabiciin waxaa timid bidcadii bidcatu tajahum jacd ibnu dirham iyo jahm ay kala qaaqaateen kadib ictizaalkii baa yimid camr bnu cubayd iyo xilligii taabiciinta irjaagi ayaa yimid kabacdi bidactulirjaa ayaa timid wahaakada nacam marka saas uun u socdeen bidacdu marba sanadba sanadka ka dambeeyo waxaa dhawoobaya xadiiskii nabiga sal l ly slam laa yaati zamaanun ilaa waladii bacdahu sharun minhu zaman ma yimaado ilaa ka dambeeya wuu ka shar badan yahay marka sanadba sanadka ka dambeeya bidac ayaa soo ziyaadaysay oo imaanaysa soo kordhaysay bidacdaas marka waxay culummadu u baahanayeen mar walba inay radiyaan oo aayadihii qur-aanka iyo axaadiis ay ka soo bixiyaan wax aaraa'doodaas raddi ku ah oo inay daahir inay baatil tahay caddeeyo ayay u baahanayeen markaasaa wax la alifayeen ayb saasaa marka ta'liifka kutubulcaqaa'idna uu ku yimid oo aimadii kale waqtiga ahayd aadi waan waxyaaba ay naqdi eh, ay wax ku naqdiyeen waa jiri jireen nacam eh, ahlu bidcada waad ogtihiin imaam maalik hadalka uu yidhi alistiwaau macluum walkeyfu majhuul walimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca waa tii uu yidhi imaam maalik wahaakada nacam waa jiri jireen ta'liif gaarana waa loo samey jire oo kutubtan caqaa'idka ee marka ama araddu cala aljahmiya la yiraahdo salafka in badan oo kamida ah ay ay alifeenba marka taasna iyaguna halkaas ayaan uga baxaynaa insha allahu tacala kitaabka marka mawaadicdaas buu ku saabsan yahay mawduuca labaadee kitaabka uu daaweynayo sunnada nebiga waaye sala allahu caleyh ali wasalam uu ka hadlaayo sunnada nebiga caam ahaan itiba nebiga caleyh salatu slam itibaac buu leeyahay in tajriidu lmutaabacati lahu mutaabacada in isaga loo dhartiro oo aan nebiga subxaana wataala nebiga sala allahu caleyh ali wasalama cid kale oo isaga lala simaa mutaabacada lagula simaa inaynan jirin وhdاna waa mcnaa laa ilaha ilا اllah mxamd rasuul الlah waa kelimatu twxiidki iyo aqsaan waxyaabihii ay ka koobmaysay kitaabkan gelayna in sha allahu tacaala qaala الnaaظim raximah اllah bismi اllahi الraxmaan الraxiim abda-u bsmi اllahi mustaciina raadin bihi mudbira muciina walxamdu lilahi kama hadaana ila sabiili اlxaqi wاjtabaana axmaduhu subxaanahu waashkurh ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي maalimku raximah llahu tacaala nadmigiisa wuxuu ku bilowday bismi illaahi raxmaani raxiim magaca luu ku bilowday nasri ahaanna waa u sheegay bismi illahi raxmaan raxiim uu yidhi gabaygan waa ku ishaaro waa ku sheego waxa uu yidhi abda-u waan bilaabayaa nadmi haadi haadaa nadmigeygan tixdeydan kan ah ama tixdeydan tan ah ayaan bilaabayaa mustaciinan xaal aan ahay anoo kaalmaysanayo bismi illaahi alle magaciisa anoo kaalmaysanayo magaca alle anoo kaalmaysanayo raadin ana aniga raadin ayaan ahay mid raadi ah bihi bilaahi alla subxaana watacaala raali ku ah uu yahay alla ayaan kaalmaysanayaa mid maamulo umuuraha dadka iyo koonka oo dhanba muciinan xaal uu yahay mid kaalmeeyo makhluuqiisa kaalmeeyo walxamdu ammaan oo dhanna lilaahi allah subxaana wa ayay u sugnaato iska leh kamaa sidii hadaanaa uu noo hanuuniyeyba ilaa sabiili alxaqi xaqa jidkiisa uu noogu hanuuniyey wajtabaanaa ouna noo doortay oo khalqiga ou noogaga doorto muslimiin oo naga dhigay ayb sheekhu marka wuxuu tilmaamay nadmigiisa inuu alla magaciisa isagoo kaalmaysanaya inuu bilaabayo bismi illaahi araxmaan araxiim marka isticaana weyaan marka ba'dan astaciinu bibismi illaahi alla magaciisan kaalmo allaan ka kaalmo dalbaya magaciisanna kaalmaysanaya ayb qur-aankaana ku bilowday suurat alfaatixa oo qur-aanka uu ka bilaabo bismillahi raxmaan raxiim ay ku bilaabataa marka wuxuu le abda-u waan bilaabayaa manduumatii haadihi mantixdeydan tan ah mustaciinan anoo kaalmaysanayo bismi illahi alla magaciisa anoo kaalmaysanayo raadin ana anigu raadin ayaan ahay raalle bihi billaahi allan raalle ku ahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyo maamulkiisa iyo ayaan raalli ku ahay oon raalli kaga ahay alla subxaana wa tacaala mudabbiran xaal uu yahay alle mid maamulayo koonka koonka kan maamulo xaal uu yahay muciinan xaal uu yahay mid kaalmeeyo khalqiga walxamdu ammaano dhanna lilaahi allah iskale alxamdu xamdiga waxaa weeyaan marka waa ammaan alle subxaana wa tacaala la ammaano alxamdu washukru waxaa weeyaan labadooda mid kastaa dhinac ayuu caam ka yahay mid kastaa waxbuu caam ku yahay xamdiga marka laga hadlaayo wax uu caam ku yahay alla subxaanahu watacaala waa la ammaanaa waxaa lagu ammaana waxaa lagu ammaanaa tilmaamihiisa isaga uu ku tilmaaman yahay waxaa lagu ammaanaa ixsaanka alla subxaanahu watacaala inaga uuna siinayo waxyaabahaas o dhan baa lagu ammaanaa wixii marka isaga sifaat daatiya oo sifaat ficliya waa ku ammaanan yahay alla subxaanahu watacaala tilmaamihiisa yani waxa uu daat ahaan ugu sifaysan yahana waa ku ammaanan yahay waxa uu annagana siinayo ficilkiisa ee ah ixsaanka iyo naxariista annaga uu noogu naxariisanayo ee uuna na barbaarinayana waa ku mahadsan yahay alla subaa waa ku ammaanan yahay alla subxaana watacaala xamdigu marka kaas waa kaas marka dhinacna waa khaas buu ku yahayo xamdigu afka unbuu ka dhacaa xagga xubnaha marka la fiiriyo xamdigu afkau ka dhacaa isaga nacan baa wax afka ka ka imaanayo amaa shukriga waxaa weeyaan isaguna wuxuu caam ku yahay meelaha uu ka dhaco xubnaha uu ka dhaco shukriga waa badan yihiin carabkuu ka dhacaa wuxuu ka dhacaa xubnaha kale gacmaha iyo lugaha iyo wejiga iyo xubnaha kale oo dhan <clears throat> wuxuu ka yimaadaa marka min jihati alcamal oo min jihati alqowl waa ka imaadaa iyo qalbigana waa ka dhacaa min jihati alqalbi ayb marka shukrigu waa caam dhinacaas marka laga fiiriyo waxaana weeyaan qalbiga qofku inuu ogaado axadka wax nicmeeyo inuu alla subxaana watacaala u yahay oo qalbigiisa saa ka gunto afkii inuu alla uga mahad celiyo oo uga shukriyo jawaarixdiina inuu ka camal falo oo markii nicmo uu helo daacadii alla uu badiyo marka nacam kulamaa uu nicmo ay kusoo cusboonaato dhaacadii rabbi subxaana wa tacaala inuu la yimaado ee uunan gaabinin ee uu badiyo <clears throat> taas marka dhinacaas shukrigu waa caam marka baynamaa alxamdigu afka keliya uu ka dhacaya dhinac kale laakiin shukrigu uu khaas ka yahay ayaa jirta oo dhinacaas waxaa weeyaan shukrigu wuxuu khaas ku yahay oo keliya ee ixsaanka alla subxaanahu tacaala qofka addoommada oo u galo yaa alla subxaana watacaala looga shukriyaa nacam amaa ma dhehaysid masalan ashkuru llaha ilaahan ku shukrinayaa calaa anahu yani kadaa oo sifada sifaatkiisa daatiga yani yani oo kale ma la dhahayo sidaas marka shukrigu min jihati waxa uu ku tacalluqaayo waa khaas min jihati meelaha uu ka imaanayana waa caam oo xubnaha dhan buu ka imaadaa xamdiguna min jihati waxa uu ku tacalluqaayo marka laga fiiriyo waa badan yihiin waa ka caamsan yahay dhinaca meesha uu xubinta uu ka dhacayana waa khaas oo afka un keliya taasna marka xamdiga iyo shukriga ayaa lagu kala soocaa marka xamdigana waxaa ku bilaawdaba waxaa ku bilaabato kitaabka ilaahay baa ku bilaawda xamdi marka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin asna waa ku bilaabay markaasoo kitaabka alleh ka eh, tusaale qaadanaya walxamdu ammaan oo dhan lilahi alleh usugnaatay oo allah iskale ammaanoo casha ku jirtana waa alistiqraaqiya yani ammaanoo dhan waay lilahi allah iskale kamaa sidii hadaanaa uu nagu hanuuniyeyba anaga ilaa sabiili lhudaa ilaa sabiili lxaqi xaqa jidkiisa ou nagu hanuuniyey yacnii kamaa hadaanaa ilaa sabiili ilxaqi alla wuxuu ku mahadsan yahay sida uu noogu hanuuniyey jidka yacni xaqa ah nacam wajtabaanaa uu noo doortay oo khalqiga uu nooga doortay huwa ijtabaakum aayaddaasoo ka tusaale qaadana nacam wajaahiduu fi llaahi xaqa jihaadihi huwa ijtabaakum allah idin doortay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas axmaduhu waan ammaanayaa alle subxaanahu wa axmaduhu waan ammaanayaa subxaanahu nasahnaaye haddana iyadoo ficilow la imaanaya marki hore iyadoo ism jumla ismiyo la yimid marka dambadana iyadoo jumla ficiliyo la imaado axmaduhu waa dhammaanaya subxaanahu nasahnaaye xamdiga iyo tasbiixda waa laysku daraa daa'iman oo waxaa la yidhaha subxaana allahi wa bixamdihi mar walba marka maxaa yeele xamdiguna de waxaa weya sifaatulkamaalka dhana alla lagu ammaanaa tasbiixduna waxaa weye naqaa'isoo dhana laga hufaa tilmaamaha ilaahiyna labadaa unbay ka kooban yihiin sifaad oo yacni sida aan arki doono naqaa eh, alle laga hufaayo iyo kamaal alle loo sugaayo marka xamdigii waa kamaalka alle loo sugaayo yaa ku dhan tasbiixda alle subxaan allaahidana waxaa ku dhan naqaa'istii alle laga hufaayey oo dhan xamdigana wixii alle lagu sifeynayo ka oo kamaalka leeyahay shukrigiina waa la yimid wa min masaawii camalii wa astakfiruhu waan dembi dhaaf dalbayaa allaan eh, dembi dhaaf dalbayaa min masaawi camali camalkayga kuwiisa xunxun camalkayga kuwiisa xunxunna ilaahay subxaana wa tacaala ayaan kaga dembi dhaaf dalbayaa nacam wa astaciinuhu waan kaalmo weydiisanaya alla subxaana wa watacaala calaa nayli ridaa rido gaaritaankiisa yaan alle kaga kaalmo weydiisanayaa oo ridihiisa inaan gaaro <clears throat> ayaan alla subxaana wa watacaala kaalmo ku weydiisanayaa wa astamiddu waan dalbayaa lutfahu naxariistiisan dalbayaa fii maa kii qadaa ou xukumay wixii oo alla xukumana naxariis allaan dalbayaa nacam oo naxariisan ka dalbaya alla subxana wa tacaala wa astamiddu wa atlubu un weeyaan meeshan hadda macnaheeda nacam wa astamiddu waan dalbayaa lutfahu naxariistiisan dalbayaa fiimaa kii madaad fiimaa kii qadaa ou xukumay wixii ou ii xukumay intaas waa iska xamdi iyo yacni alla amaanid iyo alla oo naqaa-is laga hufo iyo istikfaar ay isugu jirteen wuxuu yidhi wabacdu intaa kadib inii anigu ashhadu waxaan qirayaa oon markhaati ka ah bilyaqiini yaqiin anoo ku dheehan weliba oo yacnii aan qalbiga ka goynayaa shahaadata alikhlaasi barax tirid markhaatideed ikhlaas markhaatidiisa anlaa yucbada waxaan qirayaa buu yidhi marka anlaa yucbada inaan la caabudin bilxaqi xaq aan lagu caabudin ma'luuhun ay macbuudun ku la caabudo siwa raxmaani allah raxmaanka kasoo haray taasaan qirayaa nacam man axad wixii soo haray inaan la caabudin jalla weynaaday can caybin cayb ka weynaaday wa can nuqsaani nuqsaan ka weynaaday taasaan qirayaa ayuu yidhi wa bacdu intaa ka gadaale inii anigu ashhadu waxaan qirayaa shahaadadu marka waa wax cilmina oo la socdo iqraar iyo cilmi iyo wax walbaa la socdo macna alcilmi oo dhan baa ku dhan inii anigu ashhadu waxaan qirayaa bilyaqiini anoo ku dheehan hubaal shahaadat alikhlaasi ikhlaaskii markaati kiciisa ikhlaaskii qiritaankiisa yacnii qiritaan oo barax la waay ayaan qirayaa anlaa yucbada inaan la caabudin ma'luuhun bilxaqi aan lagu caabudin yani dhabnimo gar aan lagu caabudin ma'luuhun ay macbuudun ku la caabudo siwa raxmaani allah raxmaanka kasoo haray macbuud alla kasoo haro la caabudo inuusa jirin baan qiraya buu lehay bilxaqi kelmadaasoo la yimid sheekha macnaha ku jirana waxaa weeyaan hadduu yiraahdo wabacdu inii bilyaqiini ashhadu shahaadat alikhlaasi an laa yucbada ma'luuhun siwa raxmaani waxaan qirayaa macbuud alla kasoo haray lama caabudo de wuxuu noqonaa waaqicii inuu ka been sheegaayo imaanaysa markaas sababta macbuudyaal alla ka soo haro la caabudo way jiraan laakiin bilxaqi marka la yidhaha bilxaqi macbuud gar iyo xaq lagu caabudo alla kasoo haro ma jira haddii la yidhaha sax waa nacam waxa kale waa faalsa waay wax oo aan xaq lagu caabudin man axad ka soo haray macbuud xaq lagu caabudo ka soo haray siwaraxmaani ma jiro yiri man axad ka soo haray jalla weynaaday can caybin cayb weynaaday oo can nuqsaani nuqsaan ka weynaaday wa ana khayra khalqihi waxaan kaloo qirayaa ayuu ashad waxaan qirayaa sidoo kale ana khayra khalqihi khalqigiisa ka ugu khayrka badan muxammadan muxammed man axad jaa noola yimid bilbayinaati xujooyin cadcad noola yimid walhudaa hanuunka noola yimid rasuuluhu inuu yahan qirayaa nacam ilaa jamiici alkhalqi khalqiga dhammaantiis loo soo diray alla uu soo diray inuu yahay binnuuri lala soo diray walhudaa hanuun lala soo diray wa diin alxaqi diin dhaba lala soo diray saasaan qirayaa buuy labadii shahaadoo marka la yimid muqadamadii maadaama uu ku sheegay waxuu ku dareensiinaa wax uu ka hadli doono in labadaas mixwar inay in uu ka hadli doono oo ah towxiidka iyo itibaaca nebiga sal l slam صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا صلى عليه صلى الله أمانه عليه نبي كركيس الله أمانه صلاها أمانة ربنا ربيان عليها أمانه نبي كركيس wamajada ha weyneeyo alla subxaana wa tacaala ama sallaa waaba ammaanay rabbunaa rabbigeen waa ammaanay caleyhi nebiga korkiisa u ammaanay wamajada waana weyneeyey nacam sallaa marka nebiga ay tahay waxaa laleeyahay waa asnaa man alla waa ammaana ammaanta waa waa u naxariisanaa ma ahan sababtoo ah naxariista dadka caadigaba ilahay waa u naxariistaa mu'miniinta caadiga nebigu marka waxa uu dheeryahay dadka waxaa weeyaan salaada alle ee nebiga uu ku sallinaayo waxaa weeyaan waa ammaan uu ammaanayo sida abulcaaliya uu ku fasiray in allaha malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy allay malaa'igtiisa nebigay ku salliyaan wuxuu yidhi salaada alle nebiga uu ku sallinaayo waxaa weeyaan hanaa'uhu waay waa ammaanista oo ammaanidda oo ammaanayo marka sallaa calayhi rabbunaa waxaa ama duco waa ka laqbay kartaa haddaad doontana khabar waa ka dhigi kartaa nacam sallaa rabbunaa rabbigeen walaali waalaalina alla subxaanahu watacaala ha u naxariisto waasaxbi saxaabadana alla ha u naxariisto nebiga asxaabtiisa dawaaman daa'im ahaan sarmadan yani daa'im ahaan dawaaman sarmadan weligood yani aalka nebiga allah u naxariisto saxaabada nebiga allah u naxariisto weligoodba ayb aalka waa wixii isaga qaraabadiisa ah reer beni benilmutalib reer beni haashim wixii markaas culamada qaar ay dhahaan zakada wixii aan qaadanin waay qaarna waxay leeyihin maya waxaa waaye oo kale marka la joogo aalka nebiga caleyhi salatu salaam ay atbaacuhu atbaacdo dhanaa loo jeedaa saasay dhahayaan qaarkood laakiin haddii aalkii iyo saxaabadii laysku daro min hunaa marka aalka xaasaska nabiga waa soo gelayan sala allahu aleyh ali wasalama aalkii asxaabta haddii laakiin laysku daro aalku waxay iska noqonayaan qaraabada nebiga sal l slam wixii muslimiin ah saxaabaduna waxay noqonayaan ciddii nebiga la kulantay oo aragtay oo yacni rumaysay kuna dhimatay iimaankaasna dawaaman sarmada wabacdu intaa ka gadaal haddana mar kale salligaa iyo <clears throat> shahaadadaas ka bacdi haada nadmu tixdan fi lusuuli usuulka dhexdiisay ahaatay ay ku saabsan tahay liman axad bayna u sugnaatay oon u nadmiyey araada doonay manhaja arasuuli rasuulka dariiqiisa doonay wabacdu intaa ka gadaale haada nadmu nadmigan fil usuuli ku saabsan dheh doonto liman boo u sugnaaday oo leh oo ka faa'iideysanaya araada doonay manhaja arasuuli rasuulka dariiqiisa doonay sa'alanii waxaa i su iyaahu nadmigan man ayaa i weydiiyey axad laabudda lii qasab aniga ay ii tahay min imtithaali su'lihi su-aashiisa fartoomitaankeeda almumtathali almumtathali ee la fartoomayo sheekhiisa ishaare cabdullahi bni maxamed alqarcaawi isaga ayaa ka dalbaday uu yidhi nadmi tawxiidka ku saabsan samey buu yidhi markaasana halkaasuu ku ishaaray marka <clears throat> sa'alanii waxaa i su-aalay u weydiiyey iyaahu nadmigan kan ah man ayaa i weydiiyey laabudda lii aniga ay ii qasab tahay min imtitaali su'lihi su-aashiisa fartoomitaankeeda almumtatali ee la fartoomayo faqultu waxaan idhi markaa mac cajzii taagdarradeyda iyadoo lala qabo oon taag darnahay wa mac ishfaaqii cabsideydana lala qabo yacni anoo baqayo oo taag daran waxaan idhi buu leeyahy nacam muctamidan xaal aan ahay anigoo cuskanayo cala alqadiiri allaha awoodda badan albaaqi ee baaqiga ah sidan soo socotaan dhahay maquulu qowlka marka waa nadmiga tixda oo dhan waa kulligeed weeyaan maquulu qowlka marka wuxuu leeyahy faqultu waxaan idhi ma cajzii lala buu yidhi anoo yacni cajzi uu igu sugan yahay oon caajiz ahay macnaha caajizkuna waxaa weeyaan dee bani aadamka sifo mar walba ku taagan u waa cajzi waa qabaa un naca uga ishfaaqi iyo cabsi anoo cabsi ku dheehan cabsi lala qabo iyadoo aan cabsanahay cabsidan hadda waxaa weyaan arrin weyna loo diray nacam howl aada u weyn baa loo dirayo tawxiidkii ka hadalaa la layidhi marka haddii tawxiidka laga hadlaayo de waxay u baahan tahay qofku waa baqaya hadduu wax yaqaan waa cabsanaa qofka nacam laakiin qofka jaahilkaa ah isagu ma cabsado nacam walidaalika marka waxaa weeyaan daad culimadii hore fataawada iyo yani cilmiga e, darsintiisa iyo waxyaaba badan aaday cabsi fara badanay ka qabi jireen wax kalena ma ahane waxaa keenaya un waxa ay cilmigooda u keenayo kullamaa qofka waxa uu yaqaano qofku ka cabsadaa laakiin waxa uunan aqoonin qofku waa dhex galaa oo waa iskaga yacni marka sheekhu wuxuu leeyahay anoo cabsanayo waxaan ka hadlaya maxaa yeele haddii wixii sii qaldan qofka uga hadlo ahalna markaas iyo ahlu ijtihaadna uusan ahayn amaba isagoo waxaan aan aqooninba hadduu dhex galo ee uu si qaldan uga hadlo weliba laasiyamaa ictiqaad wax lamid a ah haddii waxu ay yihiin oo ilaahay laga warramaayo de wuxuu noqonayaa qof alle ku been abuuranaayo dunuubtana waxaa ugu weynba eh, alqowlu cala allahi bilaa cilmin xataa gaalnimada isaga waxaa weeyaan waa kasa isaga gaalnimada waxaa u asal hataa iyada laftirkeeda u asala walidaalika wuxuu yidhi allah subxaana watacaala qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wma batan wاlإثma wاlbagya bigayri اlxaqi waan tushrikuu billahi ma lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu cala allahi ma laa taclamuun dunuubtaasay u kala adag yihiin loo kala ayaa loo kala dib mariyey wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuuna ayaa gadaal loogu dhigay sababtoo ah waxa ay ka dhalataba waayaba yani shirkiga iyo gaalnimada iyo wax kasta wuxuu ka dhashaa alqowlu cala allahi bilaa cilmin marka qofka culimmada inay cabsadaan waxa u keenayso war amaa ilaahay wax ku dhahdaa wax ka tiraahdaa ousan ahayn yay ka baqayaan iyagoo noocow doona ha ahaadee in markaas loo yani iyagu markaas macduuriin ay ka yihiin marka wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi ma cajzii cajzigayga taagdarideyda iyadoo lala qabo oon taag darnahay wama ishfaaqii cabsideydana lala qaboon baqayo muctamidan xaal aan mid cuskanayo waxaan idhi calalqadiiri allaha awooda badan albaaqi ee baaqiga ee haraayo marka allaha qadiirka iyo cajzigiisii marka ilaahay baa ka bahaya subxaana wa waa kalsooni ilaahay subxana wa tacaala buu muujina waana waxa markaas dee ictimaadka waa isticaana ilaahay la kaalmaysanaayo waa cibaadada iyo iyadana ma kala haraan waa cibaadaday kamid tahay isticaanada laftirkeeda walidaalika qur-aanka waxaa ku arkay facbudhu watawakal calayhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka ma kala ahran sababto ilaahay mama caabudi kartid hadduusan ku kaalmaynin ayb wuxuu yihi marka muqadamatun tucarifu alcabda bima khuliqa lahu muqadamo weeyaan midaan addoonka barayso waxa loo abuuray wa biawali maa farada allahu tacaala calayhi waxa ugu horeyso alla uu ku farad yeelay barayso wa bima akhada allahu calayhi bihi lmithaaq miihaaqa iyo ballanta wuxuu alla uga qaaday barayso fii dahri abiihi aadam markuu ku jira allaha jala wacalaa lam yatruki alkhalqa sudan wahamala bal khalaqa alkhalqa liyacbuduuhu wabilailahiyati yufriduuhu akhraja fima qad madaa min dahri aadama duriyatahu kadari waakhada alcahda calayhim anahu laa raba macbuudu bixaqin gayruhu wabacda hada rusulahu qad arsala lahum wabilxaqi alkitaaba anzla likay bida lcahdi yudakiruuhum wayundiruuhum wayubashiruuhum kay laa yakuuna xujatan linnaasi bal lilahi aclaa xujatin caza wajal faman yusadiqhum bilaa shiqaaqi faqad wafaa bidalika almiithaaqi wadaka naaji min cadaabi الnaari wadalika alwaariثu cuqba الdaari wman bihi wbilkitaabi kadaba walaazama alicraada canhu wاliba fadaka naaqid kila alcahdayni mustawjibun lilkhizyi fi اddaarayni waxa uu yidhi muqadamadan sheekha raximahu llahu tacaala iclam ogow arday haddaata ardayahow biana allaha alla subxaanahu watacaala jalla alla weynaayo calaa sareeye lam yatruk maka tegin alkhalqa makhluuqii kama tegin sudan ugama tegin makhluuqa hadda waxaa loo jeedaa jinniga iyo insiga sudan ugama tegin yacnii dhaaca eh, eh, shaqo aan ugama uusa tegin wahamalan ugama uusa tegin baagamuudda ugama uusa tegin iyagoo shaqaynayn waa isku macno iclam ogow biana allaha alle jalla alla weynaayo calaa sareeye lam yatruk kama tegin alkhalqa makhluuqii jinnigii insigii kama tegin sudan ugama tegin meel cidla ah ugama dhaqaaqina ugama tegin wahamalan baagamuudda iyo shaqo la-aanna ugama tegin nacam shaqo u yaala alla subxaanahu watacaala taana waxaa ku tusaa inuu alla subxaana wa tacaala uu yidhi ayaxsabu linsaanu an yutraka sudaa insaanku ma wuxuu malaynayaa in laga tegaayo an yutraka sudan in looga tegaayo imaamu shaafici iyo sudan ay muhmalan mucatalan ayay ku macnayeen insaanku inuu eber ka yahay shaqo saa in looga tegayo miyuu u malaynaya maya waay waa la amraya waxaana laga reebaya waxna waa la faraya waxna waa laga reebaa nacam qofkii marka u qaato inaan waxba ku soconin oo intuu iska cuno iska cabo shahwadii calooshiisa iyo farjigiisa iyo keliya inuu ka shaqeeyo oo aan alleh abuurtay caabudinba qorshana aan ugu aan ku darsaninba qorshaha de waxaa weeyaan qof marka aada u mala alla subxaana wa tacaala u mala xumaynaya sababtoo ah ilaahay inuu inta bani aadamkan saan u quruxda badan rakibo haddana uu iska dhaafo wax allaalo waxba bilaa macno uu iskaga abuuro waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ugu noqonayo nuqsaan mana allana nuqsaantaas ma laha nuqsaan ma laha allana subxaana wa tacaala nuqsaan ma laha walidalika ilahay wuxuu yidhi wamaa khalaqna aلsamaaءa waاlأrda wma baynahumaa baطila dalika danu اladiina kafaruu faweylu liladiina kafaruu min annaar bal khalaqa alkhalqa bal khalaqa alla wuxuu abuuray alkhalqa ayuu abuuray makhluuqii liyacbuduuhu inay caabudaan buu u abuuray cibaadada hadda waxaa weeyaan khalqiga hadda la sheega jinniga insiga waa iyadaa iyaga ayaa cibaado ay ku kalifan yihiin lagu abuuray loo abuuray nacam ama wixii aan eh, jinni insi aan ahayn iyaga waa iska waxa weeyaan alle waa caabudaan waxay u caabudaan laakiin yani eh, yani in takliif saaran yahay maaha inay u caabudaan khalqigiibuu alla abuuray liyacbuduuhu inay caabudaan si ay u caabudaan buu alla u abuuray khalqiga wayufriduu ay u gooni yeelaan hu alle subxaanahu watacaala ay u gooni yeelaan bililaahiyati cibaadada ay u gooni yeelaan alilaahiya ay alcubuudiya wax kale maaha cubuudiyada inay alle u gooni yeelaan saasuu alle u abuuray khalqiga wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi ma abuurin ilaa inay caabudaan maaha waa waxa ilaahay subxaana watacaala sidoo kale oo rususha usoo diraayey wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha illaa ana faacbuduun walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaguut waxaa uu u abuurayay marka sidaas akhraja alla waa bixiyey bal ee khalaqa alkhalqa makhluuqii buu abuuray liyacbuduuhu si ay u caabudaan oo bililaahiyati wayufriduuhu alle ay gooni yeelaan alle subxaana watacaala bililaahiyati cubuudiyada ay ku gooni yeelaan tacaala wuu soo saaray fii maa kii dhexdiisa qad madaa tegey waqtigii tegey min dahri aadama aadam dhabarkiisau kasoo saaray duriyatahu ubadkiisi iyo duriyadiisii duriyada uu dhali doono ayuu aadam dhabarkiisa kasoo saaray ka kadarri xaal ay lamid yihiin quraansho ama dhuuricaso xaal ay lamid yihiin wa akhada alla subxaana watacaalana wuxuu qaaday alcahda ballan ayuu qabtay calayhim korkooda ayuu ku qabtay oo ballan annahu isagu anahu shaniye laa rabba rabbi macbuudun rabbigaasoo macbuudun la caabudo bixaqin lagu caabudo inuunan jirin hayruhu alla heyrkiis ah laa rabba macbuudun macbuudun rabbadaa laga sifeynaya hadda sababta waxaana weeyaan laada iyo isimkeeda maxalkeeda ayaa marka eh, ayaa ayaa laga sifaynaya nacam ayb laada iyo isimkeeda waxaynu maxal ahaan mubtada booskiisay joogaan mubtadaha xukunkiisana waa rafcaha nacam waa inuu marfuuc yahay marka macbuudun macbuudan iyo macbuuda intaba waa ku banaan tahay nacam tan oo kale maxaa yeele waa nacti mufrad ah nacti yani mufrad sifaynayo nacam waana isku xigaana wax kala dhexgalayna ma lahan nacam ayb saddexdaas marka saas iska dhin wa akhada wuxuu qaaday alcahda ballanti ayuu qabtay calayhim korkooda ku qabtay annahu shaniya laa rabba rabbi rabbigaasoo macbuudun kula caabudo ah bixaqin lagu caaburin nacam hayruhu marka laada khabar uga dhig markaas nacam ayb ayb wa bacda hada rusulahu qad arsala lahum wabilxaqi alkitaaba anzala meeshaan marka cahdigan uu sheegayo waa midka allah uu sheegay waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala kaas waay cahdigaas marka laba tafsiiraa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay aadam dhabarkiisa waxaa laga soo bixiyey ilm duriyadiisa ayagoo quraansho oo kale laeg eg markaasa waxaa layihi alla uu yidhi alastu birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn aniga qaaluu balaa bay dhaheen waa midka sheekh ishaarayo caalamu hayeenaa laleeyahay markaas qaarkoodna marka waxay leeyihiin mufasiriinta qaar kalena maya oo oh, cahdigan la sheegaya fitradaa loo jeeda alfitra ayaa loo jeedaa waxaana ku kutusaayay dhaheen fitraduna marka waxaa weeyaan bani aadamka duriye kastoo timaado dadku ilmaha ay sii dhalaan fitray ku dhalaan kuway sii dhalaan ayaguna fitray ku dhalaayaan waxa laga hadlaya cahdiga fitradaas waxaana kugu daliilay dheheen siyaaqa aayadaba waid akhada rabuka min bani aadama layidhi min aadama lama dhihinay dheheen min bani aadama min duhuurihim baa leeyihi min dahrihi lama dhihinay dheheen duriyatahum ayaa haddana leyihi duriyatahum lama dhihin lama dhihin waashadahum al marka siyaaqaas wuxuu kutusaabay dheheen waxaa laga hadlaa inay yihiin dadka aadam duriyadiisa o dhanba marka dabaqo walba cala alfitra tafsiirkaasaana culamada qaar qaar badan ay rajaxaan kii horena dacfi bay ku sheegaan nacam marka labada tafsiir laakiin xaafid xakami labadaba ma isdiidayaan uu leey taasna inay jirtaa dhici karta tanna ay jirta nacam adigo calaa kulli xaal labadaa tafsiir ba aayadda ku jirto nacam wa bacda haadaa kan ka gadaale oo cahdigan waa haadaada cahdigii ku dhacay wa bacda haadaa kan kadib ballantaas lahum lilkhalqi khalqigii buu u diray dadkii iyo jinnigii insigii wa anzala alla waa soo dejiyey alkitaaba kitaabkii wuu soo dejiyey bilxaqi xaq isagoo ku dheehan uu soo dejiyey alla kitaab nam oo rusul iyo kitaabu soo diray buu kuleeyahy nam waana sidaas dadku markii hore markay gaalnimadii la imaadeen dadkii waxaa ku dhacday in lasoo diray rusushii kaana annaasu ummatan waaxidatan fabacatha allahu nabiyiina wabashiriina wamundiriin waanzala macahum lkitaab kitaabkii alla la soo dejiye rusushiina waa soo diray maxaa sidaa loo yeelay likay likay bidalcahdi yudakiruuhum wayundiruuhum wayubashiruuhum likay yudakiruuhum si ay u xusuusiyaan bidalcahdi ballankan si ay u xasuusiyaan ballantii hore ay u galeen si ay usoo xusuusiyaan wayundiruuhum si ay ugu digaan wayubashiruuhum oo ay ugu bishaareeyaan kay laa yakuuna si aysan u ahaanin aclaa xujatin xujatan ugu sarrayn badan baa alla usugnaatu leeyahay caza wajalla marka halkaan wuxuu leeyahy rusushii u alla diray kitaabkii wuu soo dejiyey si cahdigaa ay u xusuusiyaan wayundiruuhum wayubashiruuhum kay laa yakuuna eh, kay laa yakuuna xujatun xuja saysanba u ahaanin linaas dadka aysan ugu ahaanin aysan u dhicinba xujo kay laa taqaca xujatun linnaas xujo saysan dadka aysan ugu ahaanin oysan ugu suuroobin ayb marmarsiyo waa xujadaas hadda waana mid alla uu yidhi rusula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul si dadku aanay wax xuja ugu ahaanin rususha gadaale waxaa weyan xujada saa iska leh dadkii si uu xujada ugu oogo allana subxaana watacaala wax ka jecel addoonkiisa inuu cudur daaro ma jiro walidaalika saa darteeda xadiidku wuxuu ahaa oo alla usoo diray rusushi u diray oo wax rusushi usoo diray faman yusadiquhum marka waxaa isdaba yaalla cahdigii hore rusul lasoo diray kitaab lasoo dejiyey intaasoo dhan bani aadamkii inuusan inuu wax fahmo wixii loo abuuray bal si uu u garto yaa ujeedka uu yahay faman yusadiquhum rusushaa axadkii rumeeyo bilaa shiqaaqin khilaaf la-aan qofkii rususha rumeeyo bilaa shiqaaqin khilaaf la-aan faqad wafaa waa oo wafiyey qofkaasi bidalmithaaqi ballankaas bidalika almithaaqi ballantaas dhaarta ay la socotay qofkaa waa ka soo baxayo waa oofiyey wadaaka kaagaasina naajin mid koraaya oo badbaadaya waayo min cadaabi naari naarta cadaabkeeda ka badbaadayo <coughs> wadalika kaagaasina alwaarisu weeyaan mid ka dhexlaayo cuqba daari daarta ciribteeda san daarta aakhira ciribteeda san waa jannade mid ka dhexlaayo kaas waman axadkii kadaba beeniyo bihi rasuulka wabilkitaabi kitaabkiina beeniyo walaazama laazimana alicraada jeesasho canhu nebiga ka jeesto waalibaa iyo diidmo fadaaka kaagaasi naaqidun mid buriyey waayo kilal cahdayni labada ballanba mid buriyey waayo tii hore iyo midaan rususha cahdigii hore oo la qaaday aadam dhabarkiisa haddii tafsiirkaa la dhaho ama fidradiiba haddii la yaraa iyo wuxuu burburiyey iyo kii ay rusushu la imaadeen mustawjibun huwa isagu mustawjibun mid waajibsaday waay lilkhizyi hoog fi daarayni labada daarba adduunka iyo aakhiradaba halkaa marka cule waman bihi wabilkitaabi kadaba walaazama alicraada canhu waliba icraabka waxaa weeyaan danba inaan laga gelin icraabka waxaa weeyaan inaan wax danaba laga gelin oo laiska yiraahdo waxaan anaga waa mana ma waxaan yani kitaabkan qur'aanka iyo rasuulkan lasoo diray ani waxna kama sheegaayo mana raacaayo naam yowm min alayaamna xataa ma fiirinayo waxaan inay wax fiican yihiin inay waxun yihiinna danba inaadan ka gelin icraab kaasaa la dhahaa naam ayb walibaana waa diidmo waay naam yani annabiga calayhi salaatu wasalaam la diidaba sidiisa naam oo amar diido lagu sameeyo bimacnaa xataa aan amarkiisa la laasimsanin oo aan xataa dusha loo ridanin fadaaka kaagaas naaqidun mid buriyey waa kilal caadayni labada ballanba mustawjibun waajibsaday lilkhisyi hoog fi daarayni labada daar dhexdooda faslun fii kowni tawxiidi yanqasimu ilaa nawcayni wa bayaani nawci alawal wahuwa tawxiid almacrifati walitbaat waxau fasalaya fasalkan fii kowni tawxiidi tawxiidka ahaanshadiisa yanqasimu inuu u qaybsamaa ilaa nawcayni laba nooc tawxiidkan oo laba nooc u qaybsamo labada nooc uu sheegayana waxaa weeyaan tawxiid lmacrifati walitbaat iyo tawxiid lqasdi waaltalab labadaas u qaybsamaa tawxiid lmacrifati walitbaat tawxiid ilaahay baa waxaa lagu midaynaa ah, macrifadaada wax aad taqaan oo asmaada alle magacyada alle tilmaamaha alle iyo alla ku midaynaysa subxaana wa tacaala iyo walitbaat sugidda wax aad asmaadaas sugitaankoodana allah ku midaynaya iyo sifaatkaas tawxiid almacrifati walitbaat kan kale waxaa weeyaan tawxiid lqasdi wadalab qasadkaaga iyo dalabkaaga adiga ayaad alle ku midaynay alle keliyaa baryaysaa alle keliyaa u gowracaysaa alla keliyaa caabudaysaa ficilkaagiyaad alle ku midaynaysaa u uqaybsamaa tawxiidka marka taqsiimka tawxiidku shay oo waxaa weeyaan un taqriib lilfahmi fahamka unbaa loo soo dhoweynaa qofka ee taqsiim ilaahay in lagu caabudo hadda taqsiimkan yani bimacnaa waxaa macnihiisa alle lagu caabudaa maahane ee lafdigahan sheeg sheegitaankiisa wax gaaro alle loogu caabudaa isaga ma laha oo haddaadan dhihin tawxiid saddex u qaybsamaa ma aadan tawxiidsanin ma lagu dhahayo nacam haddaad tawxiidku saddex u qaybsamaa aadan dhihin laakiin aad ogosh ah rabbinimada alle keliya u gooni yeesho ilaahiyada alle keliya u gooni yeesho magacyada tilmaamaha u gooni yeesho khalaas nacam intii la rabay intaasay ahayd adiga ama dheh ama ha dhihin taqsiimka ayb haddii la yidhaha waxaana ku tusaayo marna de waxaan inaysan Eh, arrin tawqiifi inaynan ahayn ama lagu cibaadaystaba marna saddex uqaybsamaa lagu sheegaa marna laba uqaybsamaa baa lagu leeyahay nacam waxuna mana iska hor imaanaya wax isku mida un weyn nacam tawxiid alasmaa wasifaat iyo tawxiid alrububiya tawxiid almacrifati walitbaaday gelaya eh, tawxiid aluluhiyana waxau noqonaya tawxiid alqasdi wadalab markaas saddexdii tawxiid labadan unbay ku dhex jiraan mar kale waxaa lagu magacaabaa atawxiid alqowliy watawxiid alcamaliyu nacam saan waa loo qaybiya ibnu lqayim nuuniyada sida uu ku sheegay tawxiid qowli iyo tawxiid ficli buu leeyahay kala qaydinana tawxiidka ficliga tawxiid alcibaada u noqona marka kan qowliga ana wuxuu noqonayaa marka midkaan alasmaa asifaa iyo rububiyada ku jiro marka adiga sidaa doontaba dheh laba u ama saddex uqaybi qayba say hadba culamada u qaybiyeen waxa un loo soo dhaweynaa adiga fahamkaaga nacam taqsiimkaana wuxuu ku yimid istiqraa nusuustii qur'aaniga markii la arkay axaadiistii la arkay saddexdan dhinac in alla laga mideeyo ayaa kasoo baxday nacam waxaa la midaynana allah un keligiis nacam subxaana watacaala dadka qaar waxay u fahmayaan taqsiimkan tawxiidka saddexda loo qaybinaa waa tafliidkii nasaaraday kuleeyihiin kaas saxiix ma ahan sababtoo ah waxaa loo e, tafliidka nasaarada waa saddex waxyaabood oo kala duwanay hal xaba ka dhigeen ayagka nacam saddex saddex yacni e, e, daato oo kala duwanay hal xaba ka dhigeen oo ay leeyihiin allah ciisa iyo maryam ay saddex isugu keeneen ayb maana kala ged wax kala duwan waayo laakiin tawxiidka marka taqsiimkiisa laga hadlaayo rububiyada yaa iskale allah uluuhiyada yaa iskale allah magacyadan wan wanaagsan yaale allah maka tacadud ma ka dhalanayo tacadududaad kama dhalanayso waa sida magacyada alle ay yihiin magacyada alle subxaana watacaala waa badan yihiin maca dalika tacadudu daad kama dhalato nacam tacadudulmacnaa ayaa ka dhasho laakiin macnahaasoo dhan hal daato u laabana oo allah subxaana wa tacaala ah casiiz iyo hadda isku macno maha raxiim maca daalika labadooda iyo casiiz iyo iyo raxiim yaa ku wada sifaysan allah subxana wa tacala daatada allah waa wax ku sifaysan bani aadamka laftirkiisa haddii welilahi mathalan aada tusaale loo soo qaato waxaad dhihi kartaa ninka cali la yidhaahdo waa nin dheer oo buuran nacam waa laba wasfi waa hal ninayna ku qumtay nacam soo garan waa nin dheer oo buuran oo calaa dhihi kartaa waa saddex wasfi hal nin ku kulantay ka waran marka ninkii ku yidhaahda saddexdan tilmaan waxaa ka dhalanaysa saddex qof caqligoo la-yaha nacam soo ma jins wixii nasaarada eh, eh, mushrikiinta ku qumay oo kale oo shubhadii ku qumtay eh, alla uu yidhi qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa wax allaala waxaad ku barisaan oo aad ku caabudaan magacyadan wanaagsan uu leeyahay allah subaa falahu lilaahi waa ma ogtahay alasmaau lxusnaa marka waxaa weyan ilaahi subxaana watacaala eh, cibaadadii iyo rabbinimadii iyo asmaadan iyo saa kulli iska wadan rabbinimada ilaahnimadana waa kala duwan yihiin luqa luqatanna waa ku kala duwan yihiin macnana waa ku kala duwan yihiin inay ku kala duwan yihiin waxaa ku tusaayo laa raba ila allah laguma soo islaami karo nacam axad maaliga ma jira allah maahane haddaad tiraahdid eh, axad yani wax abuura ma jira allah maahane islaamnimadaada cid sugaysa ma laha qofka gaalka aduu soo islaamaya maxaa laa ilaaha ila allahu loo dhahaa marka islaamnimada sababtoo ah oo qofka uu islaamay ilaah iyo rabbi yaan isku macnayn gaalo waxaa jirto khaaliq yaa waay hadii la yidhi allah ku dhahayso walain sa'altahu man khalaqa asamaawaati walarda layaquuluna allah oo haddana aan muslimiinaaba arkin oo islaam aan ahayn oo iimaankaas wax uu ka badbaadinaa aanay jirin marka waxa weeyaan waa inay marka rubuubiyada iyo uluhiyada ay kala duwan yihiin nacam labadana allah iskale subxana wa tacala allah subxaanahu wa tacaala taas marka waa taqsiimka bacdi naas sida saqaafi oo kale ayaa wuxuu qoraa yani tasliithu nasaara oo kale waayo dhahaa waxaan wax ugu horreeyo dadkan kowthari iyo saqaaf iyona male waxaa culummadii hore oo iyo kuwii dhexaba taqsiimkan imaa kutubtooda waxay ugu sheegaan si sharax ahaan ah ama imaa waxay ugu sheegaan yani taqsiimkayba caddeeyaanba nacam laakiin yani habkaas hadda in loo sheego waa shaqab un keliya un nacam taqsiimkii marka waa kaas isaga marka saddex hadaad uqay hadaad laba uqaybisa wa bayaani nawci alawal nooca koowaad cadayntiisa wahuwa tawxiid almacrifati walisbaat tawxiid almacrifa walisbaatna waa tawxiid alasmaa'i wasifaada ujeedaa sida uu keeni doono iyo tawxiid arububiya oo halkaa laftirkeeda soo gelayo qaala annaadimu raximahu llahu tacaala awalu waajibin cala alcabiidi macrifatu araxmaani bitawxiidi id huwa min kuli alawaamiri acdamu wahuwa nawcaani ayaa man yafhamu awalu waajibin waajibkan ugu horeeyo cala alcabdi addoonka korkiisa ahaaday macrifatu araxmaani allah raxmaanka garashadiisa waay inuu allah raxmaanka ogaado waay uu barto bitawxiidi uu ku ogaado midayn tawxiid inuu ku ogaado id huwa isagu min kulli lawaamiri awaamirta dhammaanteed acdamu kan ugu weynin badan waay nacam acdamu mid ka weynin badanba waay nacam id cilaa huwa isagu acdamu wuu ka weynin badan yahay min kulli lawaamiri awaamirta kaloo dhan isagaa ka weynin badan in allah raxmaanka la barto bitawxiid in lagu barto attawxiid in lagu barto waajibka ugu horrey marka kaas waay sababto xaqullahi cal cabiidna waa yahay allah addoomada xaquu kuleeyahay waa in la caabudo waay waajibka ugu horreeyna waa to faclam annahu laa ilaaha ila allah nacam qofku waa taasoo marka u baranaa ahlu kalaamka sida ay ayagu alla u bartaanoo muqadamaad dheer dheer iyo falsafe iyo looma baahna nacam waxaa alla aad ku baran kartaa koonkan alla waa aayaatl waa ku baran kartaa sida qur-aankuba uu kugu hanuuninaayo aayaadkaan la akriyana adaad fahamto waa ku baran kartaa inahaasoo dhan qofka uu ku garan karaa allah raxmaanka marka in la barto waajibka ugu horeya kaas waay idcilaahi huwa isagu macrifadaas acdamu waa mid kawe waa mid ka weynin badan min kulli awaamiri awaamir dhammaanteed wa huwa kaasina eh, macrifadaasi nawcaani laba nooc weeyaan ayaa man yafhamu ay yaa man axadka yafhamu wax fahmaayo war midka wax fahmaayo laba nooc waaye taasuu ku yiri macrifadaasi nacam ayb markaa kadib ayuu wuxuu gelayaa labadii nooc iyo inuu wax kale sheeg sheego halkan ayaan casharkan ku joojinaynaa wabillahi tawfiiq sala allah wasalam cala nabiyina maxamed